alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin asalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah sala allahu alayhi wala alih wsaxbihi wslama tasliima kasiira ila ywm اddiin addarsu altaasicu walcishruun darsigaa sagaal iyo labaatanaad khuruuju nabiyi sala allahu calayhi wasalam bixiddii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ka soo baxay min alxisaari go-doomintii lagu sameeyey fi sanati alcaashirati min annubuwa sannadii tobnaad ee nebinimada dhexdeeda ittafaqa waxaa heshiis ku gaadhay amaba heshiiyey khamsatun min ashraafi qurayshin shan nin oo ka mid ah mudantii quraysheed fanaqaduu waxay buriyeen oo ay jebiyeen alsaxiifata heshiiskii dulmiga iyo gardarrada ahaa ee go-doominta ku salaysnaa ee warqadda ay ku qoreen fakharaja anabiyu sala allahu calayhi wasalama waman macahu rasuulka iyo ciddii la jirhkiisa ahaydba waxay ka soo baxeen min alxisaari go-doomintii bacda an makahuu kadib markii ay ku nagaayeen fi shicbi goshii ama ballaagtii qariiban min halaati sanawaatin muddo ku dhow saddex sano laa yasilu ilayhim saddexdaa sano ee go-doonka ay ku jireen muu gaadhi jirin shay-un min alطacaami wax ka mid ah cunto iyo raashin ay quutaan ilaa khufyatan wax dhuumasho ugu taga mooyaane iyo si hoose xataa akaluu ilaayo ay cuneen waraqa ashajari dhirta caleynteeda gaajo daraaddeed wa kaana rasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulkuna waxa uu ahaa qad ukhbara mid looga warramay oo loo sheegay anna alaradata aboor qad akalat isaxiifata warqadda inay cuntay oo aboorba uu cunay oo warqaddii dulmigu ku qornaaye falamaa nasalathaa qurayshun qurayshi markii ay soo dejiyeen warqadda liyumasiquuhaa si ay u jeexjeexaan ay u googooyaan oo markii heshiisku uu burayey wajaduuha waxay arkeen warqadaasi kamaa ahbara iyadoo ah sidii rasuulku uu ka warramay calayhi isalaatu wasalaam waqad uhbira isagoo qad ahbara buu idiin qoraya wa kaana arasuulu qad ahbara soo maaha halkan ubira haddii la yidhahdana de waa loo warramay wey ahbarana isagaa ka warramoo dadka usoo gudbiyey marka labada kala dabdiyaba dee haddii la yidhaahdo ukhbira waa loo waramayo waa loo waxyooday haddii ay akhbaro tahayna isagaa dadka u sheegay oo waxyigiibuu dee soo gudbiyey iyo fariintaa soo gaadhay darsigani sagaal iyo labaatanaad waxa uu ku saabsan yahay waxaa loo yaqaano faku lxisaari waalkhuruuju minhu jabin la jebiyey oo la waxa weeye eh, qaaday go-doomintii rasuulka iyo lagu hayay qaraabadiisa iyo bixidii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo ciddii la socotayba ay ka soo baxeen go-doomintaa muddada dheer waxa weeye ay ku sugnaayeen eh, muddo saddex sano ah ayaa go-doomintaasi ay jirto waxaynu hore usoo tilmaannay amaba soo qaadanay nimankani muxaawalaadka iyo ujeeddooyinka ay ku hor joogsanayeen dacwadda iyo faafinta diinta islaamka waxaa ka mid ahaa inay bilaabeen go'doomin go-aannataa ay ku gaadhaan oo ay ku gunaanadaan inay qoraan heshiis rasmiya oo aanay cidina ka bixin oo lagu go'doominaya rasuulka aleyh isalaatu wasalaam iyo ehelkiisa muddadaa saddexda sano ah waa muddo aada u dheer saxaabada qaarkood baaba ku dhex dhashay xisaarka waxaa ka mid ah cabdillahi bnu cabaas xabru hadihi lummati wa mufasiruha wuxuu ka mid ahaa caruurtii ku dhalatay fii muddat lxisaar intii go-doonka lagu jiray haddaba sanadii tobnaad ee nebinimada ile go-doomintu sanadkii toddobaad baa waxa weeye ay ahayde ayaa waxaa heshiis iyo is-afgarad gaadhay shan nin oo ka mid ah mudantii qureysheed hadiyo jeer dulmiga xataa haddii dadka badankoodu ay isku raacaan ciddii dun la helaya oo ka hor timaada markaa shantaa nin baa waxay bilaabeen oy dhaqdhaqaajiyeen heshiiskaa la galay ee dulmiga ahaa sidii loo burin lahaa meeshana looga saari lahaa shantaa nin waxay kale ahaayeen hishaam binu cumar binu camar binu rabiica ninkii la odhan jiray zuhayr binu abi umayata almakhzuumi almuطcim binu cadi abulbakhtari binu hishaam iyo zamcatu binu اlswad binu cabdilmuطalib shantaa nin ayaa heshiiskaa burintiisa bilaabay waxaana ugu horreeyey oo arrintaa u furfuray hishaam binu camr binu rabiica arrintaa isagaa bilaabay waxa uu u yimi zuhayr binu abi umaya oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ilmo abti ahaayeen oo edadii ay dhashay caatikatu bintu cabdilmualib waxaa dabeeta uu kuhi zuhayro waxaan ku weydiiyey dee saddex sano muddo saddex sano ku siman baa inagu magaalada maka dhexdeeda aynu ku nimcaysanay oo biyo iyo baad baa aynu ku haysanaa iyadoo muxamed iyo qaraabadiisii reer banu haashim iyo reer banu banulmualib go'doon dhinac walba ah aynu gelinay biyo iyo baad iyo dhinac walba xataa aanay wax inay iibsadaan ama laga iibiyo aan loo ogolay in laga guursado ama ay cid guursadaan aan loo ogolay waxa uu ku yidhi arrintaa raalli ba ku tah anigu raalli kuma iyo kuma qanacsani bal aduu xaalkaaga ka war wuxuu lafteedii kuma qanacsani heshiiska waa laynaga batuune mid aan ku qanacsanahay ma aha haddana waxay u tegeen almucim binu cadi oo odayaashii quraysheed ka mid aha waayo waxay doonayaan inay arrintan u dadbadsadaan weliba raggii madaxda iyo mudanta ahaa ay waxa weeye cid kale oo ra'yigan la qabta dee ay raadsadaan almucim binu cadi bay u tegeen isna intaa in la eg bay u sheegeen wuxuu dhi heshiiskani mid loo dhan yahayna muu ahayn go-aan la wada qaatayna muu ahayn waa la inamarsiiyey marka talada iyo go-aankaa aa ah qaadateen oo ah heshiiskaa in la buriyo waan idinla qaatay ee rag kalena inoo raadiya waxaa haddana ay u tegeen abulbakhtari binu hishaam intii in leeg baa isna ay ku yidhahdeen isna intaas ugu jawaabay zamcatu binu lswad binu cabdilmualibna waa u tegeen isaga shan nin markii ay noqdeen oo mudantii ah ayaa waxa ay golayaashii quraysheed baa subaxdii dambe ay kusoo kalleen waa meelihii odayaashu fadhiisan jireen kacbada iyo hareeraheeda markaasaa dabeetana waxay yidhaahdeen qurayshayba waxaad raalli ku noqoteen innagu inaan wax iska cunno iska cabno iska faakihaysanno nolol wanaagsan ku noolaanno labadaa jiribee halkaa ku xeraysanna aynu ciqaabtaa ugu dhamayna adduunyada dusheeda taasaa ku qanacsantii ile waa arrin lagu soo heshiiyey an afartii nin ee kalena waa kaaga dhowyi markuu ninkani hadlayo waa nin ka mid a ah shantii nin dabeetana abujahal baa maqlay iyagoo hadalladaa ku hadlay wuxuu uhi kadabta been baad sheegtay heshiiskaana lama gurinayo warqadaasna mid la taaban kara maa saasay ku soconaysa ha ku leedaan haddii doonaan cunaqabataintuna way iska jiraysa waxaa dabeeta hadlay zuhayr binu abi umaya oo yidhi waan ku waxaa hadlay hishaam binu camar oo yidhi waan ku raacsanay ninka uu hadalkaas ninkaas uu sheegay oo in warqadaas dulmi iyo gardarra ay marka horeba lagu qoray abu jahal weli waa sii wato wuxuui waxba ka qaadi maysaan warqada way uulaysa saasaanay ahaanaysa haddana mucim binu cadi baa hadlay intii in la buu sheegay nin waliba shantii nin way iska daba mareen yani inaanay arintaasi ogolayn saxna ahayn kadib baa abu jahal markii uu arkay shanta nin inay qowlan waaxidan isku waafaqsan yihiinba in warqadan la buriyo ba waxa ihi maqaaladiisii iyo weedhiisii caan baxday ahayd hada amrun qad qudiya bileylin wa tushuwira fiihi fi gayri hada makaan waa arin xalay laga soo shaqeeyey wax iminka isku raacdeen maahee waa go-aanaad soo wada gaadheen halkan meelaan ahayna aad kaga soo tashateen warqadda iyo heshiiskaasi markaa sidaasu wixii ku qornaaba ku buray waayo raggii mudanta ahaa qaarkood mar haddii heshiiska ay ka baxeen macnaheedu waxa weeye inaanu soconaynin shantaa nini markii ay caddaysteen ay ka badheereen heshiiska iyo warqaddaa waxa ku qoran inaanay ogolayn intaa qura kumay gaabsanine hubkoodii bay qaateen waxaanay tegeen ilaa shicbi abi aalib halkii lagu goodoomiyey iyagoo hubkoodii sito wata iyo sayfahoodii bay soo saareen waxayna mariya ka soo baxa heshiiskii waa buraya inta markaa aanay soo bixin sida kutubta siiradu ay tilmaamaan ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu uga warramay waad salaamantihin jahligana idinla walaaqan mayno waxaana ka sheekaynaysaan waanu ka sharaf badannay inaanu idinka idinla hadalno abujahalow iyo kuwa la midka waxaanay warku ku kooban yihin dee idinkuna waxaa haysataan haysta ee diine sheeganaysaan annaguna taa aanu doorannay noo daaya marka jawaabtaa fiican bay siiyeen rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam nimankaa dee dacwaddii buu u xambaariyey iyo diintii inay qaadaan halkaasaa markaa iyagoo sanad dambe ama muddo dambe ayaa waxay yimaadeen iyagoo wafdi aada u culusa ah oo soo islaamay ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay magaalada madiina ugu yimaadeen waayo dacwaddii nimankaasi ay bilaabeen labaatankaa nin baa faaftay ilaa deegaano badan oo najraan iyo hareeraheeda islaamnimadu ay ku faaftay dacwaduna dee had iyo jeer cida wadda ama ha yaraata ama ha badatee marka daacad laga iyada way hana qaada way hirgasha tashuqu ariiqaha ariiqeeda iyadaa iska jeexata cida waddaana inay ku daba socotun baa la doonaya dacwadda cidda waddo oo yarina ma hor joogsato rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo keligiiaabuu dacwadda bilaabay sooma waxda ayuu bilaabay ilaa waxa weeye dee markii dambe boqolaal iyo kumanaan iyo boqolaal kun ay saxaabadu gaadheen marka waxay ku salaysan tahay un mar walba sabirka iyo daacadnimada qofka daacigaa daaciga haddii laba qodob laga helo dacwaddu way guulaysanaysaa sabir iyo dulqaad in laga helo daacadnimona laga helo dee tariiqii nebi maxamedna ay waafaqsantay alayh isalaatu wasalaam qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiratin ana waman ittabacanii haddaanay daacadnima jirin oo qofku dacwadda uu wado iyo maxaanku dhaha baaqa uu dadka dinta ugu baaqaya iyo hadduu kutub akhrinayo hadduu muxaadaro jeedinay hadduu khudbad gelayaba haddaanay daacadnima jirin oo waxyaabo kale u weheliyaan ma hana qaado dacwaddaas meel gaari mayso hadday ka tahay kusoo shaacbax dadku sheekh ha ku yidhaahdaan caalim ha lagugu magacaabo dadku ha ku maqlaan oo ha ku arkaan meel lama gaadho xubu duhuuri yuqsim duhuur sabir iyo dulqaadna waa u baahantahay dacwaddi waayo askari jiifo ma weyda dacwaddu xaqa oo dhaniba askari jiifo ma waayo meel walba waxbaa soo fadhiya dariiqii iyo qaabkii aad uga gudbi lahayd unbaa muhim dariiqa dacwaddu maaha mafruushan bilwuruud walazhaar mid ubax iyo roog cas lagu dhigaya maa ule halka soo maro dacwaddii waa taas halkaa mar haddaba dariiqii dacwaddu oo wuxuu leeyahay qodxo fara badan iyo dhagaxaan fara badan oo sabir u baahan sabir u baahan sida awgeed ayaa waxa weeye ay tahay inuu qofku caqabado badan baa ka hor imanaya inaad u adkaysato waa lagugu aflagaaday oo haddii la doono gacan baa lagugu qaaday af iyo aadin ba inaadan ku badbaadin ba ka badbaadin baa laga yaaba gabcad u baahanta hadaa kula hadlaba laydinkala qabta ka hor ka kugu soo jeedsa kula har sheek dadka ka daa waxaan addaa sax maahe hadaa taa ayaad sheegaysaa dee foorka feer u duubato ama aad u dhiibtaba ka macnaheedu waxa weeye dacwad ma wadi kartid marka rasuulka calayhi isalaatu wasalaam imise jeer baa haddii la ciijinayo iyo haddii dhagax loola imanayo iyo haddii qoorta laga istaagay iyo haddii madheer la saarayaba iyo haddii dilkiisa lagu haminayaba imise jeer baa intaba lagu dayay in badan soo ma wa huwa qudwatuna ciddaynu ku dayanaynaa waa ayo aynu raacayno waa nabi maxamed aleyh isalaatu wasalaam caqabadaasi mar walba waa imanaysa marka oo dadku hadday iska wada hagaagayaan una si yaroo fudud dee ambiyaba looma baahdeene waxa weeye iyagoo wada iska wada waxa weye hagaagsan oo fiican bay dee iska joogi lahaayeen laakiin daaciga iyo ducaadda oo dee ambiyadu ay hormood u yihiin de waxaa loo soo diray liislaaxi alfasaad fasaadka jira iyo waxa xun si ay u toosiyaan fasaadka iyo wax kastoo khariba nin ehel budeelay difaacanaya oo kaa hor imanaya oo ilaashanaya oo u baahan in waxa weeye sabirkeeda iyo dulqaadkeeda in la yeesho oo qofku aada iyo aad ugu dadaalo wallahu aclam billahi towfiiq sala allahuma cala nabiyina muxamedi wcala